kulanti waxaan dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan barnaamijka kulanka keyana hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikhdu ku aaseysan tahay bisha janaayo sanadka laba qodobadaad barnaamij kulanka kudhegeysan doontaan waxaa ka mid a ah iiraan oo markaas samaysay inay hawada u dirto ilaa saddex satalayd xilli ay xiisada u dhexaysa reer galbeedka iyo iiraan sii kordhayso waxaan soo qaadan doonaa hay-adaha qaramada midoobay oo ka digaya xaaladda adag ee ka jirta khaza oo ay isku bedasho markaa xabaal wadareedyo deegaano badan oo khaza ka mid ah waan soo qaadan doonaa waxaad kula maqli doontaan madaxa si ayada mareykanka oo wadahadallo ka wada faransiiska iyadoo uu doonayay markaa in xabajoojin laga gaaro dagaalka ka aloobsan bariga dhex gaar ahaana falastiin qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah, warbixino gudaha iyo dibadda aad maqli doontaan ee mar kale soo dhawaada barnaamijka kulanka k aadan laguma wiirsado haddadadiigu wacanteen dadka laguma wiirsado haddadadiigu wacanteen werweriyo jacaylba naftaylaa naftayla wadaage werweriyo jacaylba naftayla wadaage mawarban haya mawarban haya wedhaka maqli maba oga waxaa ka maqli maba oga waxaa walilaguma soo helo waxaad samoog weyde walilaguma soo helo waxaad samoog weyde kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen mara wadaadeen mara wadaadeen mara wadaadeen mara ma xusoota weligay intaan jiro aniga waygu weyntee wedhaymaad idhaahdeen haddad waaya aragtee weligay intaan jiro igu weyntaddunyada wixii nool sama laguma waare addunyada wixii nool sama laguma waare adna walacsigaagiyo intuu cilwadna xidhay adna walacsigaagiyo duuciluwadna xidhay mawarban haya mawarban haya intuu cilwadna xidhay adna walaacasigaagiyo intuu xidhay mawarban haya mawarban haya heystii muxuu soo wataa ayaad maqlayseen heystan waxaa horey uu luuqeeyay fanaaniinta axmed moogal liibaan iyo axmed cali taramramle ereyada iyo muusiga heystan waxaa iska le abwaan maxamed aadan dacar taarikhda la qabtana waa kii riwaayadii markuu farsaare jacayl bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka kaira maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharaf ciheeda hooyaday atimahadabidka haa ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ee gudagalaa dhegeystayaal aynu ku bilaawnae muqdisho waxaa laga furayay shirsannadeedka garsoorka dalka oo looga hadlayo arrimaha garsoorka iyo sidoo kale waxyaabay u qabsoomay sanadkii tegey iyo isbedelada markaa lagu sameeyey hay-adaha garsoorka dalka maxkamadaha iyo si guud markaa in waxqabad muuqda ay sameeyeen xubnaha hay-adaha garsoorka ka shaqeeya waxaa kulanka markaa mashruweynaha garsoorka looga hadlayay kasoo qeybgalay mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha shacabka ahna kusmaha madaxweynaha sheekh aadan maxamed nur madoobe iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin xeryaha guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubno kale waxaa markaa ka hadlay eh, kulanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf kaasi oo markaa sharaxaya muhiimadda ay u leeyahay shirkan ama shirka garsoorka dalka waxyaabaha u qabsoomay garsoorka iyo si guudba markaa eh, ciwaanka ay qaadanayaan ama halku dhiga hay-adaha garsoorka ee eh, sanadkan shirkan waxaa loogaga hadlaa in lagu gorfeeyo oo lagaga sheekaysto oo lagaga wada hadlo waxqabadka garsoorka laysku weydiiyo maxay yihiin caqabadaha ina hortaagan ee garsoorka soomaaliyeed hortaagan ama ka hor yimid sidee ayaa looga gudbayaa caqabadahaasi oo loo xalinayaa oo loogu rogayaa wax waxtaru leh bulshada iyo xoojinta xidhiirka garsoorka dhexdiisa labadiisa heer ee bulshada laftigeedu inay aragta garsoorka iyo howlaha u hayo sanadba waxaa la qaataa halkudheg gaar ah oo si gaara ahmiyad loo siiyo oo diiradda lagu saaro ah halkudhigaas oo loo arka markaas inuu ahmiyad gaara qaranka u leeyahay sanadka kan waxaynu halkudhig u qaadanay doorka ama kaalinta uu garsoorka ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka masuqmaasuq ma raba inaan ku noqdo garsoorka iyo wuxuu soo qabtay iyo caqabadihiisa maadaamauu si fiican u xeraalyaha uga halkudhega kan sababta loo qaatay waxa weeye dowladnimo waxa weye waa maamul wanaag haddii meel laleeyahay waxaa ka jirta dowladnimo meeshaasi waa inuu ka jira maamul wanaag maamul wanaag marka laga hadlayana sidii warbixintii halkan laga hadlayay tiirar waaweyn ayay leedahay hirarkaa waaweyn waxaa kamid ah horta dowladdu waxay mas-uul ka tahay qofka muwaadinka ah noloshiisa nabadgelyadiisa hantidiisa sharafkiisa iyo karaamadiisa inta ay diintu ilaalisay waxay uga mas-uul ah inay ilaaliso dowladda si markaasi taa loo helo waxaa lagama maarmaana ah inay meeshaasi jirto daahfurnaan inay jirto isla xisaabtan inay jirto mas-uuliyad ku qodonta sharciga iyo qaanuunka inay jirto kala dambeyn inay jirto ku dhaqan sharci oo rasmi rasmiya ah. dowladnimada waxaa laga rabaa waxa weye waa arrimahaas wey arrimahaas marka ilaalintooda waxaa saldhig u ah saraynta sharciga iyo talinta sharciga talinta sharciga iyo dowristiisa iyo ilaalintiisana waxaa asal u ah garsoorka oo inta badan adduunyada waxaa dhacda haddii aanu meel jirin garsoor xooggan oo madax bannaan oo hufan oo dhexdhexaada inta badan cidda awoodda haysa waa xadgudubtaa waxa weye waa dhaqanka bili-aadmiga ka mid ah. marka ciddaa ay la rabo inay dabar u noqoto oo ay ku soo dabaasho oo ay shuruucda ku ilaaliso oo ay ilaaliso griefanskiiyo tabashooyinka ay bulshadu qabaan ka ilaaliso inaan lagu xadgudbin oo awoodda inaan lagu tag rifanoon si fiican loo isticmaalo ku ilaalisaa waxa weeye waa garsoorka weye adduunyadana tajriibooyin badan oo la arkay dalalka garsoorkoodu noocaasi yahay waa dalalka horumarka badan sameeye waxaa iyaguna isku xidhan arrimaha aynu ka hadlaynay maamul wanaagga saldhigga u ah iyo garsoorka noocaasa ee kobaca dhaqaale ee uu dal sameeyo ee amniga uu dal helo labadaasi iyaguna kusoo xidhan yihin oo haddii maamul wanaaggaasi la helo garsoorkii ku ilaalinayeyna la helo waxay u badan tahay dalkaasi inuu ku naaloodo amni iyo nabadgelyo taa haddii la waayana waxay u badan tahay in la kala yaaco soomaaliduna horey soo tajriibaysay sugaantana waa kaga soo hadleen abwaan soomaaliyeedna wuxuu ahaa rag cadaalo waaya sidii cawuusha kala yaac marka ummadi hadday cadaalad weydo amni kuma sugnaan karto haddii marka markaa cadaaladda iyo garsoorku kaalinta noocaas ayuu ku leeyahay haddii markaa garsoorku uu kaa yahay oo maamul wanaaggaasi jiro oo garsoorkaas amnigiina jiro waxaa iyaduna imanaysa dhaqaalihii iyo noloshii qofka bini'aadmiga ah inay koraan oo ay sare u kacaan waxaa imanaysaa adduunyadu hadda waxay ku tartantaa maalgashiga shisheeye qof walba wuxuu jeceliya in dalkiisa la yimaado la maalgashado dhaqaale la geliyo taasina waxay ku xidhan tahay hadba maamulkaagu noocayaha iyo garsoorkaaga iyo shuruucdaadu sida ay u eeg yihiin yacnii markaa waxay ku tusaysaa garsoorka hufani lagaba maarmaan iyo budhig iyo halbowle ayuu u yahay hanaanka dowladnimo ee jiritaanka ummadeed markaa waxa weeye waa taas inaynu laysla garto iyadoo markaa taa niyadda lagu wadahayo qof walba inuu taa ka shaqeeyo oo hadalkii waxaan ka helay uu sheekh bashiir halkan ka seydin sheekh bashiir salaad uu yidhi uu yidhi maaragtay dowladdu waa inayna dowladda ka baqin dowladdu waa inayna ka baqin garsoorka iyo dhismihiisa iyo tayeyntiisa iyo hagaajintiisa waa inay u aragtaa inay dan u tahay dalka iyo dowladnimada iyo sharafka ummadda soomaaliyeed runtii waxa weeye waa laga maarmaan marka intaa la helo waxaa kaloo door weyn uu ku leeyahay markaas garsoorku la dagaalanka musuq maasuqa wax kasta oo ka soo horjeeda maamul wanaag waa musuqmaasuq ama ha noqoto awoodoo lagu tagrifalo oo si qaldan loo isticmaalo ama ha noqoto la laxado wax kasta oo mabaadida aynu ka hadlanay ee maamul wanaaga kasoo horjeeda waxa weye waa musuq maasuq weye garsoorkana markaa waxaa laga rabaa inuu gudihiisana ka hufnaado oo ay farihiisu dhaqnaadaanay nadiif ahaadaan si uu weelka uu wax lagu cunayo u dhaqi karo waayo haddii aad rabto inaad wax nadiifiso horta gacmahaagu waa inay adiga nadiif ahaadaan ood marka hore gacmahaaga dhaqda kadibna weelkii wax lagu cuni lahaa aad dhaqdo markaa garsoorka gudihiisa waa inuu ka hufnaado musuq oo isagu nadiif yahay uu ka shaqeeyo la dagaalankii masuqmaasuqa doorkiisa uu ka qaato isagoo u cadaalad samaynaya cidda la eedaynayo iyo cidda eedaynaysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baash yuusuf ayuu ahaa oo kula dardaarmaya xubnaha hay-adaha garsoorka dalka in markaa ay ka shaqeeyaan eh, sidii ay u markaa dardargelin lahaayeen arrimaha garsoorka iyo waxqabad muuqda inay la yimaadaan sidoo kalena ay la dagaalamaan musuq maasuqa si loo hirgeliyo eh, dowlad wanaaga iyo maamul wanaagga uu sheegay intuba ay ku imaan karaan in sharciga uu sarreeyo sidoo kalena lala dagaalamo musuq maasuqa dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ah, ahna kusimaa madaxweynaha sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ka galay furitaanka shirweynaha garsoorka ee eh, sanadlaha ayaa waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay in ay labajibaaraan shaqooyinka ay qabteen hay-adaha garsoorka wuxuu ammaanay eh, shaqooyinkii u dambeeyey ama muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka qabteen arrimaha garsoorka wuxuuna sheegay in baahan yahay in shacabku ay kalsooni ku qabaan hay garsoorka intii ay meelo kale markaa u raadsan lahaayeen garsoor waa kan gudoomiyaha golaha shacabka sheekh maxamed nuur madow eh, runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan furitaankiis aan u imaado aniga oo matalahayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida dastuurkeen uu qabo furitaanka shirweynaha saddexaad ee garsoorka guud ee dalka soomaaliya mudan yaaliyo marwooyin runtii eh, sanadooyinkan dambe shirarka garsoorka markii la bilaabay sanad kastaba hal mar inay isugu yimaadaan eh, dalka waxay ku soo kordhisay arrin diiro cusub leh oo dhiirgelin u ah shacabka soomaaliyeed iyo garsoorkaba eh, sida ay sheegeen mas-uuliinta iga horreysay garsoorka waa lafdhabarka dowladnimada waana ognahay wili ma dhammaystirna dhismihiisi waxaa ka maqan hay-addii adeega garsoorka maxkamaddii dastuuriga intaas dhan oo runtii aad iyo aad muhiim waa ah waa ka maqan yihiin laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan ognahay isbeddel inuu ka jiro dastuurkeen garsoorkeeni muddadan dambe oo mas uuliinta hadda joogta maaragtay runtii waan ugu hambalyaynayaa isbedelka la taaban karo ay ku sameeyaan garsoorka Eh, waxaa jirtay aad ogtihiin xeer shacabkeena maaragtay eh, dacwooyinka iyo inay gartood u aadaan kooxaha argagasaxa bannaanka joogo oo ummadda soomaaliyeed dulliga iyo xoogga ku haysta in garsoor loo aado dad maaragtay ina soo martay laakiin waxaan ogahay dad badan oo xoog lagu haysto oo xoog lagu geynayo marka laga reebo hadda yacnii isbeddela ah ka jira shacabka soomaaliyeed waxay diilo cusubaa u bilaabatay garsoonkooda inay ku kalsoonaadaan arintaan arrintaas aragtay waxaan ku dhiirigelinayaa madaxda garsoorka iyo dhammaan garsooryaalka xeel kastoo yihiinba in ma aragtay ummadda soomaaliyeed qof xoog lagu geeyey maahina garsoorkooda inay ku kalsoonadaan waa bilaabatay arrintaas inaad aad u dhammaystirtaan oo runtii noqdo garsoorkeenii garsoor shacabka soomaaliyeed qofkii meel kale xoog lagu geeyo uu olool dheer yahay in la xoogay la duleeyey ogyahay oo garsoorkii xagga u lahaa oo cadaalad ahaa in maaragtay xoog meel kale lagu geeyay haddii kalena mid khiyaarkiis aana meel kale aadin taas ku dadaashin oo idinkula dardaarmaya arrintaas aaday muhiim u tahay yacnii cadaaladda cadaaladda markii la xusaayey waxaa lagu hejiyey ilaahay wuxuu leeyahay in allaahi amurukum bilcadli waalxisaani wa iitaa'i dilqurbaa wayanhaa cani ilfaxshaa'i walmunkari fiiri waxaa la dabadhigay dadka faxashada iyo munkarka reebah inay yihiin oon lagu reebin cadaaladda inay tahay oo hay-addaas yani waajib gaare ah ka saaran yahay idii cadaaladda loo hilsaaro xaqiiqdii yani gaalinimada wax wax ugu fiican oo ilaahay jinnadiis iyo abaalmarintiis wanaagsan lagu mutaysto ummaddan ay ku degto dowlad wanaaggan sidaad sheegteen waay bees baad u tihiin xaqiiqdii mudane elmarwooyin madaxda sharafta leh Eh, waxaan idin leeyahay eh, tallaabo fiicanaad bilaawdeen eh, ma dhammaystirna garsoorka dhammaystirkaas waa lagu wada dadaali doonaa haddii ilaaha yidhaahdo dalkeen isbedela ka balaawday isbedelkaas sanadkan waad ogtihiin hay-adaha hay-ad kasta waajiib gaarhan waa saaran yihiin qaarna waa isla leeyihiin maalanba hay-adda hadda maata baarlamaanka horey dowladihii hadda ugu dambeeyey oo dhan xukuumadahooda waxay soo gudbin jireen shuruucda muhiimka ah ee dalka u xanaban yahay in la fuliyo xukuumadaha waa soo gudbin jireen xukuumad kasta ilaa baarlamaankii sagaalaad laga soo bilaabo intii kumeelgaarnimada laga baxay xukuumadaha waa keeni jireen baarlamaanka dhaqaajin waayey shuruucdaas muhiimka ahaa oo qaarkood aad culays badan maaragtay yani laga dareemayay baarlamaankan hadda jir wuxuu ku dhiiriday arrimahaas in maaragtay eh, ansaxyo u meelmariyo isla markii waxaa la arkay mirdhalkeeda lama gaari lahayn dalkan in deynta laga cafiyo eh, cunaqabataynta xuka lanaga saaro waxyaalaha qaarkood lagu dhiirido oo maarata east africa community laga miqodo yani eh, maalgashiga adduunkana aamino yani maanta dalkeena waxaa u banaan ayo noocin wixii dowlad maarata xaq u lahayd haddii amba dhaqaale nagaga xirnaato waa gaarkeedii in ciidamadeeni hububka maaragtay ugu sareeyo milatariyada adduunka haystaan mase ciidamada adduunka qaataan taangii iyo diyaarado miigigii wax kaas inaan keensano maanta haddii dhaqaalo laynagu xirmaahayna yacni naga hor istaagay malaha waa guulaha la gaaray bay ka mid tahay taasna waxaa dhalay in maaragtay shuruucdaas la ansaxyo adduunkana aamino waa mid guul ah dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe waxa uu tilmaamay in hayadaha garsoorku ay muhiim u yihiin markaa in loo dhameystiro waxyaaba ay u baahan yihin oo kamid yihiin dhisida gudiga adeega garsoorka sidoo kale maxkamadda dastuuriga iyo arrimo kale dhammaanna wuxuu sheegay inay ka horeyso in laga saaro dastuurka kumeelgaarnimada lana dhammaystiro oo dastuurku noqdo dastuur rasmiya ah. wuxuu sidoo kale shaaciyey in bisha soo socota ee febraayo la bilaabi doono in laga doodo qodobada dastuurka ee u baahan markaa in wax kabedelka lagu sameeyo iyo in wax lagu daro iyo wax laga dhigmaba waa kan mar kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nur madoobe oo arimaha dastuurka ka hadlay dhinaca kale garsoorkeeni waa run tallaabooyin fiican buu qaaday hadda waxaana horyaalaa oo loo baahan yahay inaan ku dhiirino dastuurkii qaranka oo ku kumeelgaarnimada laga saaro marka insha allaahu dastuurkan waa laga saari doonaa waad aragteen daraad runtii baarlamaanada labada aqal waa u mahad majaransadooda asoliti ah weligeed ma dhicin eh, markii xukuumadda la ansaxinaya kadib golaha shacabka laba boqol meel ma soo fadhiisanin maalintaas waxaa soo fadhiisatay laba boqol todoba xildhibaana soo fadhiistay golaha shacabka aqalka sarena waxaa soo fadhiistay soddon iyo lix xildhibaan arrintaas waxaa loo yimid in dastuurkii ilbaabkiisa la furo la gudagalo dal iyo dibadda labaalad meesha joogeen taasaa la isugu yimid waanu ku guuleysanay xildhibaano yar hoogoo buuq yar geliyey agan waan la hadalnay waa laga socday waana dhammaatay baarlamaansidiisda wuxuu ku dhaqmaa baarlamaansidiisba majoranso isku maamulaa marka eh, dad labaatan yar laba boqol iyo siddeetan iyo dhowr xildhibaan iyo soddon iyo lix xildhibaan waxay usoo soo fadhiisteen ay isku ogol yihiin waa diidi waayeen marka taasna maaragtay baarlamaanka cad uu ka qaatay waana la ansixiyey insha allah waxaana bilaabi doonaa bisha febraayo dhexdeedan waxaan bilaabi doonaa in dastuurka qodob qodob loo gudgalo hadduu ilaah yidhaahdo arrimahaas hay-adda sharadejinta hay-adu tashriica iyo haydulqadaa'iya nahay labada hay-adood si gaara waxyaalo gaara ka wada dhexeeya xukuumadda iyo fulintan ayagana waa hay-adna kaabayso barnaamij sida dhan maaragtay eh, eh, dhaqaalaha is aad sheegteen iyo looga baahan yahay keligeed saddexda hay-adood markay si wanaaga ah wada wada shaqeeyaan ayaa dowladnimada la gaari karaa maaragtay eh, natiijo laga gaari karaa baabuurka haddii socdo oo ku socdo afarta socdood haddii eh, mid ban jarto ma socon karo waa fadhiisanaya saddexdaas fiyo kuma socon karo marka dowladnimada saas waay saddexdaheed haddaan wada shaqaynaynin la wada soconin dowlad wanaagii iyo dowladnimadii ma dhammaystirmi karto marka sidaa daraaddeed eh, hay-adda maaragtay garsoorka waxaan leenahay inaad gaartiinan rabnaa oo dadaalka dadaal ku dartiin waad ogtihiin hadda dowladaha deriskana ahoo sida kenya oo kale eh, waxaa la gaaray aniga xorriyadda kaga horreynay kenya waad ogtihiin eh, doorashooyinka markay isku qabsadeen natiijooyinka ay soo saareen iyo dhiirinaantooda iyo meeshay gaareen waa la ogyahay marka waxaa la rabaa heer aaminaadaas in hay-adda garsoorkan ma eh, gaarto dhiiridaas iyo maaragtay in dalka waajib gaare ka saaran yahay dowlad wanaaga ka saaran yahay runtii inay ku dhiirito eh, dhismaha oo maaragtay loo baahan yahayn waa la dhammaystiri doonaa insha allahu maal madaxweynaha maal xukuumad diyaara ah loo waada yahay annagun wax allaal wixii shuruuda ku xihan diyaar ba u nahay keliya waxaa lanooga baahan yahay hay-ad kasta waajibaadkeeda si cad oo dhiirinaana inay u gudubto taasaa lanooga baahan yahay walaalayaal waxaan kale rabaa madaxda yani eh, garsoorka maanta meesha fadhido meesha ugu dhab badan ku dhiirashadeed iyo fulinteed waa ogahay baarlamaan waa buuq badan yahay waa dhibbadan yahay laakiin waxaa kasii sii dhab badan oon xukunka xukuumadda maaragtay xasaasiga la rabaa in laga fuliyo waa meejiin waxaan ku talinayaa maadaama waqti badan dowlad la-aan iyo fowdo aan ku soo dhex jirnay dadkeen waxay u baahan yihiin wacyigelin badan dhiirigelin badan samanaaro badan wax ka dhaarcin badan iyo in dowladnimada la aamino cadaalad waxay tahay la aamino waxyaalo badan oo loo baahan yahay jira marka waxaan ku dhiirigelinayaa garsoorihii aad ku aragtaan walaalayaal saaxiib ahaa waa wanaagsanaa si fiican wax u soo bartay maaragtay qaraabaan ahayn saaxiib ahayni ma aha hildhibaan eh, garsoori aad ku aragtaan musumaasiq iyo wax shacabka garsoorka ka fogaynahayo nacasiin aad ku aragtaan tallaabo cad oo degdega ah inaad ka qaadiin aad marna ku ixtiraamiina taas in kula sababto taasa waxay keenaysaa shacabka soomaaliyeed inay aaminaan garsoorkoodii yacni dowladnimada inay sax noqoto xukun kasto hay-adaha garso soo saaraan in lagu kalsoonaado allale garsoorka baxdii sameeyey lagama yaabo inay musuqmaasuqa inay noqoto shaki dhanbeji ka zuulo taas haddaad samaysaan dowladnimadii waa u yacni dowlad wanaagi baad taas maaragtay waa idinkula dardaaramayaa anigu dhammaanteenan waa isfarayna dhammaanteen alla kacabsi iyo waadinimid inaan u shaqayno waa dhammaanteen idinkoo aad u mahadsan marka eh, walaalayaal eh, kuma fogaanayo shaqo badanaa idin taallaa Eh, waxaan diyaar u nahay haddaan nahay hay-addii sharcidejinta maadaama aragtay eh, howlaha ugu badan horyaalaan oo hadda la rabo in lagu dhaqaago eh, waxaan soo gaari doonaa in aan u baahanno yacni hay-ad garsoorka aqoon-yahanadooda eh, looyarada waxyaalo badan la kaashan doonaa jirta madaxda iyo dhammaan maaragtay yani dadka barnaamijyadaas ay khuseeyaan oo aqoontooda leh amba maaragtay gudoomi ha noqdo amba qof aqoonkaa lagu doortay ha noqdo wixii maaragtay ku saabsan shareecad xaggeeda loogu baahan oo gacdaliinku baahan yahay culamaa guud ahaan waa u baahan doonaa eh, hay-adaha bulshada dhammaantood dastuurka waxaan rabnaa dastuur soomaaliya aaminsantahay in ayada leedahay ciid kasta wixii ka khuseeyo yacnii hay-adda garsoorka ee culamaauddiinka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanada dhammaantooda waxaan rabnaa in talada inay wax ku yeeshaan fariimahooda soo dhiibtaan oo dhegaysta la siiyo taasaan gaarsiin doonaa ma aha waxa ka dhuumanaayo yani dalkan waxaa lugta saaray nidaam dimuquraadi ah oo soomaaliya aaminto dowladnimadan ayada leedahay waa lanoo soo sameeyiyo xooga lanagu mari i ma aha walaalayaal waxaa loo baahan yahay dalkeenni ilaahay waxaana siiyey dal barwaaqo ah oo caalamka maanta waxyaalaha laisku dilaayo adduunka raashin iyo khayraadka laysku haya ilaahay nicmadaasana siiyey nicmadaas waxay nagala maqan tahay taalo humayna lagala maqan tahay taaladiyaa laga sugayaa malag ilaahay looma soo dirahayo annagaa lanaga rabaa dadkeenii weliba dhallinyarada soo koraysa waxaa looga baahan yahay fakeradihii horey u jiray tahriiban rabaa iyo meelheblaayo badan ku dhintay iyo yacnii waad aragteen dadka meelaha joog markay meesh tagaan waa shiraynayaan qof kastoo tahriibo meelku meel tago waar wixii aan u soo rafaanay masaanba meesha ku shirlayna mana soo noqon karo dhallinyarada waxaa looga baahan yahay khayraadka adduunka loo aadahay anagaa ka barwaaqa badan anagaa ka dal wanaagsan waxaa looga baahanya qof kasta inuu u fikiro wixii adduunka loo aadahayay wax ka fiicna dalkan ka soo saaran inaan u fikirna looga baahan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayuu ahaa oo ka hadlayay shirka eh, garsoorka dalka ee ka furmay muqdisho kaasi oo markaa uu ka sheegay in dhammaystirka dastuurka ay qasab tahay inay ka goan tahay eh, baarlamaanka soomaaliya xukuumadda iyo eh, sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli dhowaan markaa xubnaha baarlamaanku ay meel mariyeen wax ka bedelka ama habraaca wax kabedelka dastuurka dalka taa ay diidanayeen qaar ka mid a ah xubnaha siyaasiyiintii hore ee mucaaridka weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystaan شرحي هدويا weli barnaamij kulanka degeysanaysaan keenana waad naga socotaan saaxiibyaal markan haddii aynu eegnana madaxa c i a da mareykanka ayaa waxa uu markaa ku sugan yahay faransa uu kula kulmayo saraakiisha wadamada qatar masar iyo sidoo kale israel waxa uu markaa kala hadlaya arrimo ku aadan suurtagalnimada in la joojiyo dhibaatada iyo duqeymaha ka socota ghaza dagaalkana markaa lasoo afjaro xitaa in si ku meelgaala ah xabajoojin loo sameeyo si loo badbaadiyo dadka rayidka ee falastiiniyiinta sidoo kale qorshaha madaxa hay-adda sirdoonka mareykanka uu ka leeyahayna waxaa laleeyahay waxay tahay in heshiis ay markaa maxaabiis ku dhaafsaneen ay gaaraan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale israel dhinaca kale xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexeysa antonio guteres isna waxa uu markaa sheegay inuu aad kaga xun yahay weeraradii loo geystay hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan falastiin magaceeda loosoo gaabiya u n r w a shaqaalaheeda uu sheegay in markaa tan iyo toddobadii bishii eh, oktoobar dhowr mar ay weerareen marka la eego dagaaradaha dagaalka ee ciidamada israel taa uu tilmaamay inay nasiib darro tahay loona baahan yahay hay-adaha iyo kuwa kale ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada iyo samafalka in la ilaaliyo badqabkooda waxaana uu sheegay sidoo kale inay muhiim tahay in dalalka qaar ee jartay dhaqaalihii lagu taageeri jiray hay-addan eh, qaramada midoobey ee falastiin taageerta Eh, in looga baahan yahay inay dhaqaalaha bixiyaan si dadka rayadka ah loo badbaadiyo qorshaha ugu weyn ee markaa eh, sidoo kale haddii aynu dib u egno ajendaha uu ka leeyahay kulamada uula leeyahay eh, masar iyo qatar iyo israel madax sicyada mareykanka william parnes waxay tahay eeraleeyahay in markaa heshiis la gaaro ugu yaraan sax loo joojiyo duqeymaha iyo dagaalada ka socda ghaza oo iyagu in muddo a ah socda khasaaraha ugu badanna uu gaaray dadka rayadka ah dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska waa ayna dhahdee falastiin waxay sheegtay in in ka badan hal dhibic sagaal milyan oo ruux ay markaa eh, si qasaba looga barakiciyey khaza ayna barakiciyeen eh, ciidamada yahuudda iyagoo ku qasbaya guryahooda inay ka tagaan qaarkood guryaha ka burburinaya eh, dadkaana waxay ahayeen sheegtay wasaaradda markaa arrimaha dibadda ee falastiin inay ahaayeen dad inta badan iyagu deganaa deegaano badan oo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta khaza sidoo kale waxay waayeen sida la sheegay caawintii ay ka heli jireen hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan falastiin maadaama ay xaalad adag wajahayaan eh, sidoo kalena arrimaha ugu weyn ay jiraan ay tahay in dadka ay u baahnaayeen gurmad oo ay ka waayeen hay-adihii ka shaqeynaya arrimaha samafalka maadaama xaaladda khaza ay tahay mid mar weliba kasii daraysa marka la eego duqeymaha iyo sidoo kale tacadiyada israel geysanayaan loona geysanayo dadka rayadka iyo hay-adaha kale ee samafalka dhanka dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee britain waxay sheegtay inay soo rideen dronis ay leeyihiin xuutiyiinta yemen oo isku dayaya inay weeraraan markabka loo yaqaano markabka diamonka ama diamond warship ka oo markaa ku sugan qeybo kamida ah badda cas dagaalyahanada xuutiyiinta yemen ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan marka la eego badda cas iyo gacanka cadan tan iyo sagaaliy tobankii bishii novembar xilligaa ay weerarka ku dhawaaqeen weerarada ay ka geysanayaan badda cas ayna sheegeen inay kaga gol leeyihiin in eh, ay cadadas ku saaraan milatariga yuhuudda dhibaatada ay ku hayaan dadka reedka ah ee falastiin ee khazo ku nool ayna ugu argudayaan iyaga qoraal eh, sidoo kale kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee britain waxaa lagu sheegay in markabka nooca loo yaqaano ee eh, dimond ay isku dayeen markaa in xuutiyiinta yemen ay weeraraan balse ay u suuragali weysay dronis ay u soo direen oo ay kusoo xireen markaa waxlahaa qarxana ay iyagu markaa burburiyeen sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda eh, gaashaandhigga ee xukuumadda u k waxaana jirtay in maalmihii lasoo dhaafay ay kordhiyeen xuutiyiinta yemen weerarada ay ku bartilmaamaysanayaan maraakiibta ee eh, ganacsiga iyo kuwa dagaalka ee xitaa ay leeyihiin dalalka reer galbeedka taasoo ay markaa u aragto xuutiyiinta yemen inay kaga argudi karaan sidoo kalena ay ku bartilmaamaysan karaan eh, marka la eego maraakiibta ay leeyihiin reer galbeedka ee xiriirka lale israel iyo sidoo kale mareykanka faransiiska ingiriiska iyo dalal kale dhanka kalena iiraan waxay sheegeen inay markaa ay hawada u direen ilaa saddex satellite markii ugu horreysay nuucyada oo ah nuucyo casri ah oo ay markaa hormariyeen wasaaradda gaashaandhigga ee iiraan iyo sidoo kale ciidamada cirka ee iiraan waxaana loogu talagalay ee laleeyahay markaa in ay ku ogaato iiraan fadhiyada dhaqdhaqaaqyada bariga dhexe ee mareykanka iyo sidoo kale si guudba tartanka dhanka teknolojiyadda ee loogu jiro in markaa wax badan looga ogaado cilmiga hawada satelydada iyo waxyaabaha kaleeta oo loo arkay inay tahay mid muhiima ah. xukuumadda tehraan waxay sheegeen in nuucyada sataleedka ee la diray ay yihiin kuwo casriya ah oo saddex nuuca ah, kuwa oo markaa loo kala yaqaano nuuca ugu horeeya satalaydka uu cabirkiisu yahay koob iyo toddobaatan pound halka nuuca labaad uu markaa yahay nuuca loo yaqaano nana satellite oo isla markaa lagu sheegay cabirkiisa toban k j halka nuuca kale ee saddexaadna ee loo yaqaano brobilage simork vionex oo iyaguna inta badan qaada waxyaabaha loogu talagalay inay xogta kasoo aruuriyaan ee dayaxa iyo sidoo kale in loogu talagalay inay teknolojiyadda horumarkeeda iyo si guudba inay markaa arrimaha u horumariyaan iiraan waxay arintan kaga golaha leeyahay dagaalka dhanka teknolojiyadda ay kula jirta reer galbeedka iyadoo xiisada udhexeysa reer galbeedka iyo iiraanna mar weliba ay tahay mid taagan hay-adda markaa ku shaqadale arintan iiraan waxay shaaca ka qaadeen in ujeeddada laga leeyahay ay tahay in lagu ogaado in xog badan oo dhanka hawada ah ay keenaan sataleedyadan iyo loogu talagalay sidoo kale in teknolojiyadda horumarkeedana ay ka qayb qaataan weli ee barnaamijka kulan kala degeysanaysaan k n n waad nagala socotaan k n galolowsin heelooy galowgiiyo ugaadhii geesaha ka dhaafeen aday gogoli kuu taal galladayda dhaaxaan geed iyo hadh jiifee hayga goosan caawaad iga gacan sarraysaa anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigaynuu goysoo geesta iga dhaaftee nabsi gaaxsanaaba aboodyaha ku gooyee guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf somaaleee sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxii gaaxsha arkudashadaaduna kor ilaanqi weeye hayga koostan caawad hayga koostan caawad ah hayga koosan caawad iga gacan sarraysa abaalkii yahay guusdarante oo xanaynin gabadhyahay gacantaadu melgtqofkafa abaalkii yahay guusdarante oo xanaynin gabadhyahay gacantaadu melgt

haiga filanine gurhaiga filanine gurigayga idhaaq soo biday waa taanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacale i soo biday waa taanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobta i waan anigu kasta goobta i jooje hayga goosan cawad hayga goosan cawad iga gacan sarraysa hayga goosan cawad iga gacan sarraysa lacagtii awgaa u gooyo waxaanay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gandoodii oo gocosha u dambayse guurhayga filanine gurigayganidhaab gurigayga filanine gurigaygani dhaab habatiyo gubaabadahdeen gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhkii aadi qabatiyo gubaabadahdeen hayga goosan ah hayga goosan caawaad iga gacan sarraysasidaan aynin gaalo xaramaynkii galayo bay maalin ciidoo lagu soo gurmaday sidaan ahay nin gaalo xaramaynkii galayo gubay maalin ciidoo lagu soo gurmaday baad saartood igu gooli baadhe deeri saartoodigu gooni baadhe burhayga ilaningurigayga goosan heestaas waxaa ku wada luuqeeyey fanaaniinta maxamed sulmaan tubaaci iyo sidoo kale aamine farax xuseen waxa ay dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka eereen warbixino kale iyo hese kale noo socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhduna waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afar iyo labaatan waa maalinta sideed iyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alaydmo saddex boqol soddon iyo sideed cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii qarax ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana ku geeriyooday qaraxaasi afar ruux oo iskugu jiray laba dhakhtar oo ka tirsanaa hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo m s f waxaana lagu magacaabi jiray dhakhaatiirtaasi victor iyo daniel darawalkoodii oo lagu magacaabi jiray maxamed bidhaan weriye lagu magacaabi jiray xasan kaafi xareed oo ka tirsanaa wariyaasha magaalada kismaayo ayaa ku geeriyooday qaraxaasi maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii askartii ugu badnayd ee ciidamada itoobiya ee muddada labada sano ah ku sugnaa soomaaliya ayaa gebi ahaanba iskaga baxay soomaaliya iyadoo xilligaasi shacabka soomaaliyeed ay soo dhoweeyeen in ciidamada itoobiya laga saaro soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii kooxaha hubaysan ayaa degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen agaasimihii idaacadda shabeelle allaha u naxariiste xasan cismaan cabdi xasan fantastic kaasi oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgeli jiray magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii kii waxaa lagu dhawaaqay in la aasaasay ciidamada ilaalada xeebaha dalka maraykanka maanta oo kale sanadii kii dowlada bangaladesh ayaa daldashay shan ruux oo ku eedeysnaa dilka aasaasihii dowladnimada bangaladesh mujiiburaxmaan maanta oo kale sanadii labadii kun koob tobankii boqolaal kun oo ka mid ah shacabka dalka masar ayaa dibadbaxyo xoogan ka dhigay wadooyinka waaweyn ee dalka masar iyaga oo dalbanayay inuu xilka ka dego madaxweynihii dalka masar ee xilligaasi xusni mubaarak maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii labaatan ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii ay burburtay diyaarad laga leeyahay dalka kasakistan taasi oo ku burburtay qaybo ka mid ah dalkaasi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii dowladda mareykanka ayaa shirkadda hawaii ee laga leeyahay dalka shiinaha ku eedeysay inay ku kacday musuq maasuq iyadoo xilligaasi uu taagnaa khilaafka dhaqaalaha ee u dhexeeya wadamada maraykanka iyo shiinaha guud waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis baareed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsantahay farax la xubintii maanta oo kale waxaa duurda ka dhaxo qeybka ahayd barnaamijka kulanka k markana xukuumadda kuuriyada waqooyi waxaa markaa la sheegay in ilaa iyo dhowr nooca gantaalada casriga ah ee qaarkood madaxyadooda qaada hubka nucleer ay tijaabiyeen iyadoo arintaana markaa ay ka sameeyeen xeebaha dhanka bari ee u dhow kooriida koonfureed saraakiil ka tirsan milatariga kooriida koonfureed ayaa sheegay in arrintaa ay iyagu arkeen sidoo kalena ay xogta ogaadeen waxayna tilmaameen arinta inay sii horinayso xiisadda gacaanka kuuriya ee u udhexeysa kuuriyada koonfureed iyo xulafadeeda ee jabaan iyo mareykanka iyo isku dhinac ah iyo sidoo kale xukuumadda pyongyong ee kuuriyada waqooyi gantaalada la tijaabiyey waxaa ka mid ah nuuca casriga ah ee loo yaqaano pal wasal tree thirty one oo xukuumadda pyongyong ay sheegtay inuu yahay mid ka mid a ah gantaalada casriga ah ee qaadi kara madaxyada hubka nucleyeerka ka ay ku tijaabiyeen xeebaha dhanka bari qoraal soo baxay ee ciidamada isku dhafka ah ee wadankaasi kuuriyada koonfureed waxay ku sheegeen in markaa gantaaladan oo ahaa nuucyada casriga ah ay markaa lagu tijaabiyey dhanka xeebaha bari oo ay marka gaar ahaan dhanka meesha dekada u dhow simbo halka loo yaqaano oo kuuriyada waqooyi kamid a ah bari iyadoo xukuumadda pyongyong qorshahan ay ka leedahay inay markaa ku hormariso nuucyada casriga ah ee hubka taa inta badan iyagu ay u diyaarsanayaan sidaa ay xukuumaddu sheegtay inay isaga dhiciyaan waxay ugu yeeraan eh, cadowga xukuumadda kuuriyada waqooyi oo ay ula jeedaan xulafada mareykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan pyongyong ayaa waxay kordhisay toddobaadii lasoo dhaafay tijaabada ay sameyneyso ee eh, la xiriira gantaaladeeda casriga ah iyo sidoo kale madaxyada qaada hubka nucleer-ka oo qaarkood gantaalo lagu xiro lana tijaabiyo taa oo markaa loo arko mid mar waliba ee sababi karta isku dhaacyo ee dhex mari karaa dhinacyada mareykanka kuuriyada koonfureed iyo xukuumadda pyongyong waxaana arrintaa la aaminsan yahay inay kordhin karto xiisada gacanka kuuriya si walbaba haatee kuuriyada waqooyi waxaa iyadu ay u muuqataa mid jabinaysa shuruucyo iyo qaraaro ay hor usoo saareen xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay kuwaas oo la xiriiray in la ilaaliyo isticmaalka hubka iyo tijaabadoodaba sidoo kale laga fakaro badqabka deegaanka arinta oo loo arko in aysan marnaba markaa kurida waqooyi dhag jalaq u siinin iyadoo horey cunaqabateen loogu soo ragay oo dhinacyo kala duwana walow arrintaa aysan eh, u arkin mid wax badan ka goyn karta dhankeeda marka la eego maadaama ay halkeedii kasii wadato tijaabada eh, markaa hubka casriga ah iyo gantaalada qaaradaha isaga gudba ee loo yaqaano intercontinental eh, plastic miselska iyo noocyada haatan u dambeeyay ay tijaabisay ee madaxyada hubka nucleer-ka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaa la yidhi wallaahi isbiirsannoo billaahi iskaashanaye biriga aan leenahiyo baddeenna qofkii damcow bulshada soomaaliyeed boob waa ka digtoon yihiin haddaad buuraha kortiyo haddaad bohol naga gashana intaan ifka baaqi bir iyo waa noo warbislo waxaa kaloo la yidhi eh. geeska bariye afrig eh. balaaya ninkii ka wada eh. walle ma badbaadayo boqnaha usagay ka jari war adna waxaa ka tagtay ninkii barrigayga iyo baadidayda horay u qabay hadduu badda iigu yimid bilaahi waa inoo dagaal wali eri bogolow kale diidey baday biyooshe malhalaa diidi nawar waa nagii ku soo tarxiilnay miyaad welina daba joogtaa aryaadhaha ayaantan abiy axmed waxay ka maraysaa la yidhi allahayo bannaankaba bohol kama malayciisanine ibixiyo ibixi iga bixi allahayow caashaqu badweeye iga bixi waar wallaweynay madaxweyne muuse biixina waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooron bartanka u fariiste warwaaqla waxaa kale hore loo yidhi inanyahow badi iyo webi adigoon dabaal baran loomaba badheere war bashiir horan weli dheegi jiray ruuxa badweyne isagoon dabaal barane madeeyo waxaa kaloo la yidhi ku dhacay sideenuga baxaa badbaadaa alle waadigosbedela oo markii hore abibaddu inay baylahtaa miyo u hays waxaan dhihi lahaa abii beembeen cidlaa baddaan kuma heli kartide badbaada haddaadan rabin kollay isku beegannaye midkii labadeenna baqa bulshadu ha ku maadsatee buuraha adigoon dhexgelin bannaanka carso istaag haddaba aan kala baxnay labadeenna labadeenna seefood wa tisaawir noqotaa war kalemaanay war mahaysaaniine soomaaliduu meel kastay joogaaniin arinta badda iskaga mid bay noqdeen cid qaadan kadhaana ma jidha bay dhaheen war ma waxay maraysaa meel aan ku harnaa haddeer ma jirte meelaad ku hartaa haddeer ma jirte warba watan loo kala hari maaye soomaalida minnesota ku noolan dhammaantoodha waa soo baxeen hayehe ladasgood baag may dheheen aminkaa kici waa kula kacinaana soo kici may warba warka iga dhexgelinine shacabkii minnesota soo baxay waxaa la hadlay xildhibaanada koongareeska maraykanka ilhaan cumar oo hadda keligeed afrikaan koongareeska ka dhex fadhida now waar kuwa eegi maye war soomaalida sheegata anaa matalay tiri warba w dhan bay matashaahe waxay tiri dowladda maraykanka waxaan u yeerinay qaadanaysaa sababta oo ah canshuurbixiyayaal baanu nahay aqalka koongareeskana haddii anaa u dhex fadhiya u matala waxaanaan u yeerinna ma samayn karaa soomaali haddaan nahayna awoodayda waa malaysantaoo waa isku xidhannahay markaannu hadda waxyaala hoose isku haysanun baanu xagxagannaa laakiin haddii xaaladu haddu soomaalinimo timaado cid soo dhowaan kadhaa ma jidho iyo cid noo imaan kadhaa warbashiiroo ilhaan cumar waxay kaloo tidhi dadaalka madaxweyne xasan shiikh waa bogaadinaya shaqada fiican arrintaasuu ka qabtayna aad baan ugu faraxsannahay ummadda soomaaliyeedna waxaan kula talinayaabay tidhi inay madaxweynaha garab istaagaan waar ilhaan jamhuuriyadda barakaysan maanay garanayn war maanay war mahaysaane safiirka etoobiya muqdisho u fadhiya heshiiska waa ka noqon miyuu yidhi maxay naga waalayeen haddaa baanu soo xasuusanay naga raallixadaamuu yidhi warwarkaiyo dhexgelinina safiirku maalin hore inta ardi sababa sheegay oo wuxuu doono ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya dal jira maahana gumaysigaa abuuray taasoo micnaheedu yahay warkii ay weligoodba dhihi jireen oo ahaa innagay naga mid yihiin hadda hadal aan fiirsi loo dhihin iyo caano aan loo dhammin waa tii la yidhi feerahay waxyeelaane ninkii abi axmed wuxuu ku qasbay inuu raalligelin bixiyo waraysigiisiina waa la tirtiray isagoo calaacalayana waa hadlay oo leh warkaasi anigoo fayoobayn uga soo baxaymadajibcaooma nin waalanay safiir ka soo dhigteenewil war sirdoonka itoobiyaanku nin waalan ka soo dhigan adba inu waalan yahay waxaan ku garanahayaa yaa iyo mayo hal meel ka wada yiri waar wallo weynay cirkaiyo badda inay isku darsataan miyaa rabtaan aryaa waaqlow dadkan waaga wax looma kala wadaajine golaha ammaanka ee qaramada madoobeed eh. labaatan sagaalka bishanoo isniinta ku beegan eh. ay arinta soomaaliya etoobiya ka fadhiisaha ayaanaa la yidhi hadda go'aan cad inuu ka soo baxana waa laga filaa etoobiya ayaa mahan tuugtamayso shirkaas in la qabta diidaysayna eh. warkeeri dhagahaa laga furees cashoodhinka ay dirtana lama akhrinaa la yidhi inya la duuduubaa qashanqubka lagu rida taas waa weer ku quusa war wiil ciyaalka xaafadda oo etoobiyaanka ku dhaghadlaya maqaayad ay joogeen baa heesu soo qaatay wuxuuna yidhi inta gudhaan fudhaan xidhaan dhaankana ceelka u didhaan intaa ma isku heli ka dhaan warkayga ma garan ka dhaan sidhaba mau fahmi ka dhaan naaxdiisa ma guran ka dhaan mahmahyo ma heli ka dhaan masrabeebi ka dhaan ma isaafi ka dhaan hadalkan ma garan ka dhaan aryaa cabdikuusow iga erkaasu hadal yar ya howl badan iyo hanuunsanaanbaa dalka lagu hormariya miyuu uga jeeday warkaas waryaara wallaweyna waxaanoo rasaasi xaggayna ugu keedsanaayeen warwaaqlow faysal cali waraabo xajka jooga oo weliba dawaafaya ayaa wiil mikrofon afka ka geliyey markaasuu wuxuu yidhi soomaaliya nabad allah siiyo aamiinuu faysal ka daba yidhi gaalada dhulkeenna dhacaysana allah naga qabto wiilka yidhi markaasuu faysal wuxuu yidhi ma ii soo diri kartaa codkaas ubbo waaba la taagnahay muxuu ku falahayaa warkalamaanay warmahaysiine maanta magaalada muqdisho waxaa laga laga furay mashaariic cusub oo ay fulinayso hay-adda boqor salmaan ee sacuudi carabiya sooma kohaytimiraggiibiyaane leyiina waar carabtu waxay dhahaan balah soomaal min samaan war hay-addii alxaramayn miyaa boqor salmaan loo bedelay warbow mashruuci wahaabiyada miya dib u cusboonaysiinahayaan war kutuba la keenay kuuma sheegine hay-adda boqor salmaan waxaa la yidhi mashaariic cusub ee soomaaliya ka fulinaysaa waxaana ugu waaweyn kuwa taabanaya arrimaha bini'aadamnimada iyo horumarinta daafurkeedana waxaa ka qayb galay ra soomaaliya xamse cabdi barre war annaga maxamed bin saayid baa noo jooge eh. maxamed bin sahmaan uma baahnin war waaqlow adigu sawtaad lehdo carab waa ka bax now horda idinkii baa oramadii nagu qabsaday warbow madaxweyne deni imaaraadka isku fiican yihiin eh. baarlamaanka wuxuu ka codsaday muddada in loo kordhiyo eh. hadda bil baa la rabay gudaheed in wasiirada kusoo magacaabeen laba bilood baa looga dhigay marka labada bilood bil dabadda ku soo nadsanayaa baa layatalow ma imaaraadka oo bashiiro madaxweynuhu bil dhan miyuu nasanaya bow hadda waa gartiisa meeqa bilood buu dagaalamahayey oo kaalii heestii leerahay in lagu seexdo ha seexan malangaadin miya warbow wuntland garamaysan oo ku wareerdhaan arrinta laakiinteed waa gundhaadhahaye eh? kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalmaanee bashir wuxuu dhihi jiray war ma haysaaniine waxaa la yidhi barcabadeed soomaaliyaha markab laga leeyahay srilanka soo afduubatay aryaadhaha kalamaanee bashir war ma haysaaniin ou dhihi jirya samigay cabdulana waxa uu yidhi faduushilaagu faaniyo ma fiicna buur afoolku taal faduushilaagu faaniyo ma fiicna buura foolku taal war kalemaanay war ma haysaane berriyo isniina ciyaar kulul aad jirta masaylec baa lagu kala baxayaa warbow bal ammaankai qaramada midoobay arrinta shariic inay ka fadhiisanahayaan waa ognahay waar dastuurkii sootiila ansixiyey maaha warwaaqlow heerkii doorashada somalilan lamada gole iska haysadan waana muuse reedankanaga madiga aan isgeliyey warmadayw qaranka somalilan garan mayside eh. maad ka dhexbaxdaa faaraha aryaadhaha heer somalilan waxay leeyihiin eh. muuse markii go'aanaysan ku qanacsanayn ka soo baxo mucaaradkaa warrami jiree eh. hadda etoobiya ma aamusas waxay shib la yihiin warbow cirro iyo faysal muuse ku afceliyaan arrintu waa adkaanaysaa war siyaasad ku waashaatiin anigu waxaan ka hadlaya waxay ahayd ciyaarta dhex mari doonta galmudug iyo hirshabelle dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo socdaaryaa mikrofonkayga doodafi somalilan kugu mahaystee ciyaartu waxay ka dhacaysaa istaadiyow muqdisho taageerayaasha labada dhinacna waa diyaarsan yihiin ciddii koobku raacana haddii ballanqaadyo waaweynaa jira laakiin taageerayaasha labada dhinacna waxaan kula talinayaa ciyaartu qabiil maahana waa degaan marka taageerayaasha hirshabeelle iyo galmudug ha ka soo qaadeen ciyaartu inay u dhaxayso matabaan iyo ceeldheer warnimayahow kalamaan markii aragtay xiisaha loo qabo ciyaarta dhacaysa isniinta markay aragtay sida loogu diyaargaroobay faynaalka markay aragtay dadaalka ka muuqda ciyaaryahanada galmudug iyo hirshabeelle markay aragtay taageerayaasha siday u diyaarsan yihiin markay aragtay dadka soo qaadanaya magacyada fogfog sida madrid derbi london derbi manchester derbi waxay ku dhawaaqaysaa in kulanka faynalka loogu magac daray hirgal marka ha la ogaado waa hirgal derbiye aniguna dadweynaha mahaas ma ahayo waxaan kula tali lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga alaa kulli xaal kulanka hirgal wuxuu u dhexeeyaa eh. matabaan iyo ceeldheer urbow hadda buntland kuma jidhe waxaan kula talinayaa eh. barta barta barta barta eh. ciyaaraha barta xubintii kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gabagabo ahayn barnaamijka kulanka guud ahaan wareegta dhegeystayaal barnamijkii kulankaod kaala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesi ay horey ugu luuqeysay fanaanada allah u raxmada zahar axmed jaamac heystii naf ku jecel intaa barnaamijka laba kugudoora nabadgelyo nasigaaga dhowra nasiib haigu kaasiyo